بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين culima intaynaan kitaabka bilaabanin su-aal baynu isku dirnay maalin dhoweyd su-aashaasoo odhanaysa ismiga mawsuul culimada usuulku waxay ku dareen min siyaqi lcumuum inuu yahay qoladeenna nuxaaduna maxay yidhaahdeen baynu nidhi waa macrif oo khusuus buu faa'iideeyaa bal labadaa qolo ee usuulka iyo nuxaadda agartooda sidee ha loo soo qaadaynu isku ogeyn yaa ka jawaabaya su-aasha ah ismiga mawsuul haye isyartaagoo imaqashii codka maxaa tidhi silada he maxaa macrifaynaya ma odhan min alfaad alcumuum cumuumka iyo khusuusku ayna iska soo horjeedin waayahay yaa soo akriyey ama soo baadhay oole baxsi baan ka anu si fiican baan u soo baadhay yaa leh maa weydeen si wanaagsan ha ha haye haye sax hal arday ayaa horta ii keenay jawaab kaafiya ardaygaa kolley magiciisu kuma qorna halkaasuu iigu dhiibay kumau ahaa ardayga waraaqbaa ii keenay jazaaka khayr waa ardayga si fiican mas'aladu khilaaf badan bay leedahay wej ka mida ayuu soo guuriyey wuxuu ka soo helay kitaabka la yidhaha baxrulmuxiidka soo saa kitaab badan baa qoraysa oo su-aasha lagaga hadlayaa culimada qaarna waxayba diideen in la yidhaha cumuum baa ku jira oo waxay kol hadday macrifo tahay cumuumkii hanaga hadho ilan siladii inay macluum tahay baa la shardi shuruuddeeda machuud inay tahay waxaan wax la garanayo oo de lagu macrifoobayo culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war meye alfaadani xaqiiqa ahaan bay cumuum u faa'iideysaa wadci ahaanna mkhusuus bay majaaz ahaanna khusuus bay ufaa'iideysaa qolona way cagsiyeenoo way isdabamariyeen aduma su-aasha waa la soo helay jazaaka allahu khayran wa shukran jaziilan kitaabkiina waad ku soo qortay cashirkeenna ayaynu iska bilaabani mubtadaha iyo khabarka ayaan ka bilaabaynay ama bogga boqol iyo shan iyo konton baan ka qaadaynaa boqol iyo shan iyo konton بسم الله الرحمن الرحيم المبتدأ والخبر ومبتدأها إيا خبرك مرفوعات كميتك استباب قارا لك قهد الله لبدا موياني مبتده إيا خبرك موياني مبتدأها إيا خبرك إياك إسكو بابا لك هنا أو ملقنا لك قهد الله waayo waa litalaazumihimaa haaliban bay culimadu yidhaahdeen haddii mubtade la sheego maxaa isna hadalka ku jira khabar baa ku jira uun haddii khabar la sheego maxaa isla hadalka ku jira mubtada ku jira kolkaa ma kala maarmaan meeshuu mubtada yaallo khabarna uu yaallaa sida badan meeshuu khabar yaalana mubtadana uu yaallaa sida badan kolka isku baab baa lagaga warramaya almubtadau waalkhabar mubtaduhu waa laga sheekeeyaha shayga laga sheekeynaya mubtade la yidhaah khabarna waa waxa lagaga sheekaynaya inuu yahay haddaan idhaahdo kitaabkani wuu cusub yahay yaa laga sheekaynaya oo mubtade ii noqonaya kitaabkani wuu cusub yahay haddaan idhaah kitaabkaan ka sheekeynaya waa mubtade shayga khabarkiina waa waxa aan kaga sheekaynayo oo cusaybka ah kolkaa mubtadaha iyo khabarku jumla ismiya baa loo yaqaanaa jumla ismiya oo inta badan hubuut iyo dawaam iyo istimraar wax la yidhaha bay faa'iideysaa xagga balaaqada baabun kitaabkeenna aad buu sheekhu mukhtasar uga dhigay baabun buu yidhi baabun wuu tawiiniyey baabun sababta ku kaliftay baabun qura inuu yidhaahdaa kitaabku soo ururinaya wuxuu ka fudaydanayaa baabulmubtada'i walkhabar hadalkaa dheer iga daa buu yidhi baabun iga dheh xagga dambea laga ogaan baabku wuxuu baabu yahay almubtada'u mubtadaha iyo walkhabaru khabarkuba marfuucaani waa la rafciyaa tusaaluhuna allaahu ilaahay rabbunaa rabbigayo weeyi oo kaleba weeyi wa muxammadu nebi maxamedna nebiyunaa nebigeennii weeyaan oo kaleba weeyi sala allahu calayh wasalam sheekhu wuxuu halkan inoo sheegay mubtadaha iyo khabarkuba inay marfuuc yihiin qodobkaa horta uu taabtay mubtaduhuna waa marfuuc khabarkuna waa marfuuc tusaaluu keenayo الله rabbunaa wa muxammadu nabiyunaa buu yidhi waa jumla ismiya oo laba qaybood ka kooban laba tusaa tusaale qura oo laba jumlo ay ku jiraan ama laba mubtade iyo laba khabarba ay ku jiraan allaahu ilaahay rabbunaa waa barbaariyahayagii yaa mubtadaa ah, hadda hadalkaa allah baa mubtada ah. yaa khabar ah rabbu oo ba'da ku jooga rabbigaasaa khabar ah ereyga naa ah ee rabbiga ka dambeeyaana waa mudaafun ilayhi fii maxalli jarrina allaahu ilaahay rabbunaa waa rabbigayo wa muxammadu nebi maxamedna nebiyunaa waa nebigii uu noo soo diray haddana mubtade kaliya khabar kale ayaa sheegan muxammedun waa mubtade nebiyu oo ya-da ku joogaana waa khabar naadaa aynu arkaynaana waa damiir mudaafun ilayhi oo fii maxali jarina wa muxamedu nebiyuna almubtadau mubtadihii waa sharaxa huwa lismu waa ismi almujaradu laga qaawiyo can ilcawaamili cawaamisha iyo shaqeeyayaasha allafdiyati lafdiga ee xagga lafdiga looga nisbeeyo lilisnaadi isnaad dartii buuna u sugnaaday wuxuu ina yidhi sheekhu marka laga hadlayo mubtade waa alsmu اlmujarad can alcawaamil اlafdiya lilisnaad haddaba alismu markaan idhaa waxna wuu iga baxayaa waxna wuu ii soo gelayaa alismu markaan idhaa saddex baa iga baxaya ficilku wuu iga bixi oo noqon maayo mubtade xarafkuna wuu iga bixi oo noqon maayo mubtade jumladuna way iga bixi oo noqon mayso mubtade jumladu khabar way noqotaa laakiin mubtade ma noqota dee alismu waa ismi saddexdaasaa iga baxay waxaa soo gelaya ismiga nooca loo yaqaano sariixa iyo ismiga nooca nooca loo yaqaano mu'awalka waxaa kaloo soo gelaya ismiga sariixa ah saddexdiisa qaybood daahirkii iyo damiirkii iyo mubhamkii intuba way soo gelayaan alismu almujaradu waxaa laga qaawiyey can ilcawaamili cawaamil baa laga qaawiyaa mubtadaha waxaa laga tajriidiyaa ama laga qaawiyaayo laga ilaaliyaa caamil ku camal falayo xagga hore ka mara qodobkaa haddana almujarad can alcawaamil uu sheekhu ina yidhi wuxuu inaga saarayaa shay kaste oo caamil wata oo mubtade noqon maayo ismi kasta oo caamil wata maalan faacilka haddaan soo qaato oo jaaa muxamedun an idhaa kelmaddaa muxamedun waa ismi haddana ma aha mubtade waayo almujarad can alcaamil cawaamil bayna ahayn oo waxa weeye muxamedkaasi caamil buu wataa jaaah jaaa ah, muxamedun caamil buu wataa cawaamishii allafdiyati lafdiga ahayd waa cawaamil lafdiya wuxuu sheekheenu halkan inoo tilmaamay mubtadaha caamilka laga qaawinaya waa caamilka lafdiga ee la arki karayo waxaa qaydkaa allafdiyati uu inoo soo gelinayaa mubtadayaasha qayb ka mida oo caamilkoogu uuna lafdi ahayne uu iska macnawi yahay ama siduu mubtadu u badan yahayba mubtadaha oo dhan caamil macnawiya ah ka horeeya kolkaa caamil lafdiya baa la diiday laakiin ku macnawiya lama diidin haddaan muxamedun idha muxamedun nebiyuna haddaan idhaa muxamedkaa caamil baa ka horeeya ibtida la yidhaa waana macnawi almujaradu waxaa laga qaawiyaa can ilcawaamili shaqeeyayaal allafdiyati lafdiya oo xagga lafdiga looga nisbaynayo lilisnaadi isnaad dartii haddaba lilisnaadidaasi waa liisnaadi gayrihi ilayhi weeyi waxaa loo soo tiiriyaa welibana gayrkii ayaa isaga loo soo tiiriyaa isaga lama tiiriyo laakiin isagaa wax loo soo tiiriyaa haddaba culima mubtadaha marka aan doonayno saddexdaa shardi ama afartaa shardi inaynu ka helo ayaa laynaga rabaa kow waa inuu ismi noqdo laba waa inuu mujarad can alcawaamil yahay saddex waa inay cawaamishu lafdi tahay afar waa in lilisnaad uu yahay oo liisnaadi gayrihi ilayhi waa in isaga kayrkii loo soo tiiriyaa shay wax loo soo tiirinayo waa inuu yahay shay la tiirinayo yuuna noqonin falismu ereyga ismiga ihi jinsun jinsi weeyaan yashmalu wuxuu koobsan jinsigaasi asariixa ismiga sariix ee isminimadiisu ay caddahay ka zaydin oo kaleba weeye oo fii naxwi qowlika qowlkaaga ku sugan zaydun qaa'imun markaa tidhaha zayd baa istaagay zayduntaasi waa mubtade ilan waa ismi sariixahe walmu'awalu mu'awalkii ayaa isna uu shamlisani walmu'awalu mu'awalkii halkaa kaygu walmu'awalu buu yidhi walmu'awala baa la doonayay maydin idin kor dhabaytalo walmuawala xaraka ma samayn miyaa walmuawala muawalkii ayuu shamlin walmuawala yashmaludii baa ku camal falaysaa wayashmalu lmuawala muawalkii buu shamlin fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale ku sugnaa wa an tasuumuu a tidhi wa an tasuumuu ama fii naxwi qowlihi tacaala alle qowlkii oo kale ku sugnaa wa an tasuumuu soomidiinna ereyga anta suumu antaasi waa masderiyo ficilkaa ah, mudaaricee afcaalulkhamsaha ama amhilatulkhamsaha ah ee tasuumuu ah masder baa lagu awilayaa masderkaasaana mubtade noqonaya oo fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ku dhex sugan wa an tasuumuu soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan haddaba an tasuumuu antu waa masderiyo tasuumuuna masder baa lagu awili ereyga khayrun ana wuxuu noqonayaa khabar mubtadihiisu uu muawal yahay fa innahu mubtadaun waa mubtade mukhbarun waxaa lagaga khabray canhu xaggiisa bikhabarin khabar wa kharaja waxa ku baxay bilmujaradi qeydka mujaradka ah naxwu zaydun oo kale ayaa baxay oo fii kaana zaydun caaliman ku sugan kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd caaliman nin aqoon-yahanah haddii kaana zaydun caaliman an idhaa ereygaa zayd ihi mubtade maaha laakiin waa ismu kaana fa innahu isagu lam yatajarad kama qaawana can ilcawaamili cawaamil kama qaawana allafdiyati oo lafdiya kaanaaba ka horaysa dee wa naxwu daalika kaa waxaa lamida qowluka qowlkaaga fi lcadadi tirada ad leedahay waaxidun inaani alaaatun ad leedahay fa innahaa iyadu tajaradad way qaawanaatay laakiin laa isnaada wax isnaadihi fiihaa kuma dhex jiro waa qaydkii isnaadiya ayaa kolkaa inaga saaraya waaxidun isnaani alaaatun oo kale isnaad kuma jiro wa dakhala waxa soo galay taxta qawlinaa qowlkeenna hoostiisa waxaa soo galay lilisnaadi ereyga lil isnaada aynu leenahay maa idaa kaana markuu yahay almubtada'u mubtaduhu markuu yahay musnadan ilayhi mid musnadu ilayhiyo loo soo tiirinayo maa bacdahu kaka dambeeya haddii mubtadaha wax ka dambeeya loo soo tiiriyo wuu inoo soo gelayaa naxwu zaydun qaa'imun zaydkaasi hadda waxbaa loo soo tiiriyo qiyaamkaa loo soo tiiriyey iyo wamaaka idaa kaana almubtada'u mubtadaha laftiisuba uu noqdo musnadan mid la tiiriyey ilaa maa bacdahu wax ka dambeeya loo tiiriyey mararka qaarna mubtadaha wax looma soo tiiriyee isagaaba la tiiriyaayo wax ka dambeeya loo tiiriyaa waa haddii uu mubtaduhu marfuuc qaadanayo ama faacil ha ahaado ama naa'ibu faacil ha ahaadee naxu aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labada zayd mubtadihii waa qaa'imun mubtadaha qaa'imun ah maanta isaga wax looma soo tiirin isaga laftiisa laftiisaaba la tiiriyeyba qaa'imun waa mubtade khabar halkuu ka qaadan lahaa ayuu faacil qaatay faacilkiisuna waa azaydaani maanta waa mubtadiya khabar ma odhan karno oo waxaa si toosa u diidaya qaaciido aynu kutubta hore ku soo marnay oo la odhan jiray wujuubu almutaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarku inay iswaafaqaan oo mufradnimo ay isku waafaqaan ama tasniyanimo ay isku waafaqaan waa shay lagama maarmaana haddaba aqaa'imun azaydani marka la yidhaah qaa'imunna waa mufrad azaydaanina waa musanne mubtadiya khabar inay isku noqdaan waa mustaxiil marka qaacidadaasaa diiday wujuubu almutaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar tidhi maxaa xalkiisa laga dhigi haddaba aqaa'imun azaydani qaa'imun waxaa culima la odhanayaa waa mubtade azaydaanina waa faacil faacilkaasaa khabarkii kaga filaaday waxayna waafaqsan tahay qaacidadii aan camridiga ku soo dhigannay wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida qaacidadaasay si toosa u waafaqsan tahay waayo faacilku hadduu musano yahay waa azaydaaniye caamilkiisa waxaa laga dhigaa mufrad mujarad baa laga dhigaa qaa'imun waynan dee mufrad ka dhigaa hadduu ficil ahaan lahaana saas oo kaluun baynu oggolayn nimankii akaluunilbaraadiis la odhan jiray luqadooda mooyaane halkaa waxaynu culima kaga baxnay mubtadihii khabarkii baynu halkana eegeynaa walkhabaru khabarku huwa khabarku almusnadu waa la tiiriye isaga khabarka waa la tiiriyaa alladii kaasoo tatimu bihi ay ku dhammaystirmayso maca almubtada'i mubtade micii isagoo ah faa'idatun faa'ido ay ku dhammaystirmi wuxuu ina yidhi khabarka marka la tacriifinayo khabarka horta waa musnad musnad waa shay la tiiriyey oo wax kale loo tiiriyey laa khabarku waa inuu musnad noqdaa waa lagama maarmaan mubtadu hadda musnadu ilayhi buu aha in yarna musnad buu noqonay markuu faacil ama naa'ibu faacil qaadanayo ayuu musnad noqonayey alkhabaru huwa huwa lmusnad waa musnad haddaba markaan khabarka musnad aynu qeydkaa aan meesha keeno wuxuu musnadkani inaga saarayaa kow mubtadihii mubtadu waa musnadu ilayhi laba faacilkii faacilku waa musnadu ilayhi musnad ma aha saddex ismigii kaana ismiga kaani waa musnadu ilayhi musnad ma aha waxyaabaha noocaasoo kale ah ayuu almusnadudaasi inaga saaraya alladii kaasoo tatimu bihi ay dhammaystirmayso tatimu bihi waxaa ku dhamaystirma maca almubtada'i mubtadaha maciise markuu yahay faa'idatun faaida ku dhamaystiranta faa'ido ayaa ku dhamaystirmaysa mubtade markuu la socdo maca almubtada idaa waxa ina wuxuu inaga saaray si toosa faacilkii isna oo faacilku waa juska faa'idadu ay ku dhamaystiranto laakiin maca mubtada'in maahee waa maca ficlin inta badan haaliban hadda hayrulqaalibka maca mubtadain buu noqdaa faacilku sida tusaalihii aqaa'imun azaydaani an hadda soo sheegaynay azaydaani waa juzun tatimu bihi alfaa'ida maca mubtadain laakiin musnad buuna markaana ahayn musnadu ilayhi buu noqday iska ilaali shay kaste waa laga taxadarayaa inuu inuu soo galo meeshan walkhabaru khabarkii huwa khabarku almusnadu waa la tiiriye alladii kaasoo tatimu ay dhammaystirmayso bihi bisababihi isaga sababtiisa maca almubtada'i mubtade micii markuu yahay faa'idatun faa'idaa dhammaystirmaysa fa kharaja waxaa baxay haddaba biqowlihi hadalkayga waxaa ku baxay almusnadu an idhi alfaacilu faacilkiibaa baxay fakharaja biqawli kelmiddaa waa laysku haystaa la socda fakharaja biqawli ereygaa biqawli ba'daa yar baa laysku haystaa qolo waxay qabaan fakharaja biqawli qolona waxay qabaan fakharaja can qawli mas'aladuna waxa weeye xagga falsafada marka la joogo jinsigu horta wax ma saara mise waa laga baxaa jinsigu asalkiisu ujeeddada laga leeyahay waa shumuul eh ikhraaj ma aha haddaba haddii shaygii jinsiga ahaa uu wax saaro dee wixii looga bartay waxaan ahayn buu sameeyey jinsiga waxaa looga bartay inuu wax soo shamliyo iminka dad iyo tilmaan marka lagu yidhaah oreyga koobaadaad ku hadlaysaa waa inuu jinsi yahay waxay wax badani soo gelayaan noolaad odhan noole lodiibaa soo geliyo adhigiibaa soo geliyo dugaaggiibaa soo geliyo dadkiibaa soo geli noolaha fikira fikiradaasa fasal ah wax alla waxa dadka ka soo harsan inay intaa yari daadisa la doonaya fikirahaasi waa inay daadiso noole fikira deeladu ma fikirto adhigu ma fikiro bahalku ma fikiro dadka fikira eeg noole fikira haddaba noole fikira nool ereyga horena jinsi baa loo yaqaanaa waxa ka hore ka dambeeyana falsafadu fasal bay u yaqaaniin jinsiga asalkiisu waa ashumuul fasalka asalkiisuna waa alikhraaj haddaba jinsiga ba looma isticmaalo ereyga can abaa loo isticmaala sida laisla ogyahay waa sidaa sheekhu wuxuu yidhi fakharaja waxaa baxay biqawli hadalkayga ku baxay maxay ahayd markaa in la yidhaah fakharaja can qawli can qawli fakharaja waxaa baxay can qawli hadalkayga ka baxay almusnadu aan idhi alfaacilu faacilkiibaa baxay oo fii naxwi ku jira aqaa'imun azaydaani aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labada zayd haddana khabar ma aha waayo dee waa musnadu ilayhi musnad buuna ahayn fa innahu isaga waintamad ha dhammaystiranto bihi isaga ha ku dhammaystiranto maca almubtada'i mubtadamicii isagoo ah alfaa'idatu faa'iidadu haba dhammaystirantee laakinahu isagu musnadun ilayhi isaga wax loo soo tiirinaya laa musnadun isagase lama tiirinayo faa'iidadaa dhammaystirmaysa maxaa looga jeedaa ragga kood baa u fahmay faa'iido cusub oo waxay idhaahdeen alardu haddaan idhaha taxtana dhulka inaga hooseeya mubtadiya khabar yaan la odhanin waxba ma faa'iideynin buu yidhi waayo waa la wada ogyahay dhulku inuu inaga hooseeyo cirkuna inaga sarreeyo hadda sarraynta iyo hoosaynta waa masaa'ilka ugu adag marka falsafada la joogo waxbaa sarreeya haddaad tidhaa iyo waxbaa hooseeya nimanka falsafadda waa lagula yaabaya masaa'ilka ugu adag bay ku jiraan hoosayn iyo sarrayn waxay u kala garanayaan iyagu ma jiro waayo haddaan tusaalaha ugu basiidsan soo qaadanno dhulkeennan hadda aynu ku noolnahay waa kitaabka aan hayo oo kale oo hawo banaan sidaa u taagan dhinac kastana waa lagaga degan yaho waa lagaga nool yahay dee iminka waaba la og yahayba dhulka qaybta inaga soo horjeeda in la degan yahay hadda halkan joogno haddii dhulka xagga kale looga baxo dee wadan weeyaan la yaqaan oon hadda magaciisa garan lahayn weeyi waa la og yahay dhulka in dhinac kasta lagaga nool yahay maadaama la og yahay in dhinac kasta dhulka lagaga nool yahay hadda waxaad isleedahay kuwa dhinaca kale kaga nool niyo mayna ka daadanin xaggay u jeedaan dhinaca kale kuwa kaga nooli hoos bay u fooraraan sow maaha madaxana dhulka lugahana dhulkay ku hayaan sow maaha cirka u da'awaa xaggee iyagu mayna daadaninan hoos u yaacin iyaguna waxay isleeyihiinuun kuwa xagga kale kaga nool waa inaga inagaada miyayna daadanin eeg cilmi baa jira ilaahay cilmiyadiisa waxa weeye jaadibiya waxaan jaadibiyada la yidhaha soo maydaan maqal jaadibiya waa wa waa waxaan jiidanaya dadka ilaahay wuxuu inoo geliyaa kolba xaggu dhulku kaa xigo xaggu dhulku kaa xiga jaadibiyada leh maalan haddaad imika xaggan markaan uu inaga xigo xaggaan u dhacaynaa waa xaggan dhulku kaa xigo ka xaggaa kale kaga noolina xaggu u dhacayaa waa xaggee xagga uu dhulku ka xigo unbaa kolba jaadibiyada lo xaggaa unbaad usoo dhacaysaa iminka masaajidkeenani afarta dhinac wuu isku la yahay maadaamu afarta dhinac isku la yahay hadduu ilaahay jaadibiyada xagga sare inoo gelin lahaa xaggee laga lugaha saari lahayd xaggaa madaxana xaggan haddaad kufta xaggeed u dhici lahayd dee xaggaa haddii ilaahay gidaarka halkan saari lahaa ka waran jaadibiyada hadii ilahay halkan inoo gelin lahaa xaggeen lugaha u jeedin lahayn xaggan madaxana xaggaa haddaad dhacdana xagganaad udhici lahayd maya dee gidaarka dee xagga kolba jaadibiyada lagu geliyey kolka waxa weeyaan haddaynu nidhaano hadaba xag hoose iyo xag sare dee iminka cir baa da-ayo xaggan inaga xiga hadduu doono qolada xaggan inaga xigta cirkoogi xagguu ka da-ayaa nimanka falsafadu xagga sare iyo xagga hoosiyo way ku dawakaan inaga daaya ma doonayno inaan dhexgalle waxaynu haynaa markaa faa'iidada cusboonaanaysa ee aan leenahay faa'iido waa inuu khabarku faa'iido faa'iideeya oo faa'iida ay ku dhammaystiranto markaynu leenahay faa'iidadaa tajaddud bay ragga qaarkood u fahmeen laakiin waa arrin khaldan tajaddud looma fahmayo faa'iidadu yayna mutajadidaba ahaanine hadalkani waa inuu diyaar u yahay hadal wax faa'iideynaya inuu yahay uun wa biqowlihii hadalkayga waxa ku baxay aan ku idhi maca lmubtadai mubtada micii naxwu qaama qaamo oo kale ayaa inaga baxday oo fii qawlika qowlkaaga ku jirta qaama zaydun qaamadaasi hadda khabar ma aha maxay khabar u noqon weyday qaamadaasi dee waxa weeye qaamadaasi waxay khabar u noqon weyday maca mubtada'in bayna ahayn waa maca faacilin qaamadaasi hadda musnad weeyaan qaamadaasi waa musnad waa la tiiriye oo zaydkaa loo tiiriye laakiin maca mubtada'in bayna ahaynoo maca waxa weeye maca faacilin weeyi wa xukmu lmubtada'i mubtadaha xukunkiisa waalkhabari iyo khabarka xukunkiisu alrafcu rafco weeyaan culima inta aan ka hadlaynay sheekhu laba qodoboo quru ka hadleeya maad xasuusantihiin labadaa qodob waa tacriifka mubtadihi iyo khabarku ay leeyihiin iyo xukunkooga rafcaha ah labadaa qodoboo qura ayuu ahaa labadaa qodob buu hadda halkaa kaga soo baxay axkaamtii mubtadaha ayuu doonayaa hadda inuu eego wayaqacu lmubtada'u mubtaduhu wuu dhacayaa nakiratan isagoo nakiro ah in camma haddii uu cumuum faa'iideeyo ow khasa amase uu khusuusba faa'iideeyo hadduu cumuum faa'iideeyo ama khusuus faa'iideeyo sidaas ayuu noqonayaayoo nakiro wuu noqon karaa halka waxaynu culima ka faa'iideynaa hal qodob oo muhiima oo axkaamta mubtadaha ah qodobkaa muhiimka ee axkaamta mubtadihi waxa weeye mubtaduhu waa macrifo haaliban talow maxaa mubtadaha macrifo looga dhigay waa su'aal aal muhiima maxaa mubtadaha macrifo looga dhigay mubtadu waa maxkuumu caleyh wax la xukumayo wey maxkamaddeennaasi xukun ma saari kartaa waxayna ogeynayna garanaynin go-aan ma laga soo saari karaa waxaan la garanayninba waa maya waxaa la yidhaahdaa waa qaaciide idiloo usuulu fiqiga lagu bartaba weeyaan alxukmu calى shay farcun can tasawurihi waxa shayga la xukumaa intii la dhegaystay ee la bartay kadib unbaa go-aan iyo xukun laga soo saari karaa waxaadan aqoonin ma xukumi karaysid iska ilaali weligaa waa kaa mamnuuc haddaba mubtadu waa maxkuumu calayhi waa wax xukun la saarayo oo khabarkaa lagu dul xukumaya innagoo haddaba mubtadihiiba aan garanaynin suurtagal ma aha hadduu mubtaduhu nakiro yahay inaynu khabar saarno mubtadihi oo nakiro ah inaynu khabar saarnaa suurtagal maaha waa mustaxiil oo kale waa mamnuuc markaa mubtado waa inuu macrifo yahay masalan ninka odhanaya magaaladu way qurux badan tahay ninka odhanaya shardigiisu waa inuu magaalada garanaya sow maaha miyuu odhan karaa magaaladu way qurux badan magaaladaa xukun muu saari karaa qurux ah hadduuna garanayninba waa maya mubtado haddaba culima waa inuu macrifo yahay hal su-aala halkaa la isweydiiyey khabarka lafti faacilka laftiisu waa maxkuumu calayhi waxbaa lagu xukumaa faacilka markaa le cali baa yimid caligaa waxaan ku xukumay imaatinka oo faacilkana maxaa macrifo looga dhigi waayo sawka faacilku nakiro noqda wajaaa rajulun buu ilaahay aayad qur'aan ku yidhiye wajaaa rajulun faacilka laftiisu maadaamuu maxkuumu calayhi yahay oo xukun la saarayo maxaa isaga laftiisa macrifo looga dhigi waaye jawaabo badan bay culimmadu bixiyeene waxaa ka mid a mubtadaha saw musawir uma noqdo khabarka la qadimaa markuu daraf yahay ama iyo majruur faacilka nakirada ana waxa suurtagal ka dhigaya dee ficilkiisiibaa ka horeeya ficilkiisii ayaa ka horeeya culimmada qaarkoodna waxay ku jawaabeen mubtaduu xagga horeu dhacaa maadaamuu mubtaduu xagga hore dhaco isagoo nakiro ah hadduu xagga hore dhaco waxaan la garanayn cidiba ma dhegaysato geeridu geel jire iyo cidan la geranayn bay ku fiican tahay bay soomaalidu odhan jireen waxa weye waxaan la garanayn cidima dhegaysata markaa laguu nixi maayo laguna garan maayo wax taa ina laga hadli maayo haddaad nakiro tahay mubtade nakiro ah haddii xagga hore lagu sheego khabarkiisa la sugiba maayo laakiin ficilka marka xagga hore la mariyey ee xukunkii uu dhacay waa qasab faacilku nakiraba ha ahaada in la iska sugtaa ilan xukunkii baad isaga haysataaye wayaqacu wuu dhacayaa almubtada'u mubtaduhu nakirata nakiro isagoo ah ayuu dhici mubtadihii nakiro ayuu noqon in incama haddii uu cumuum faa'iideynayo oo macnihiisu macna caam ah uu yahay oo khasa haddii uu khusuus faa'iideynayo oo khusuus shay khaasa uu noqonayo naxwo maa rajulun wax ninihi fi daari daarta kuma sugna hadda rajulun waa mubtade e. musawiqa uu site ee nakiradaa suurtagal inooga dhigtay inay mubtade noqotaa waa maxay waa nafyiga ma cumuum buu faa'iideeyey markaa a ilaahun ma wax ilaah ah ayaa maca allaahi allah miciisa ah a ilaahun waa mubtade waana nakiro maxaa nakiradaasi ay mubtade suurtagal ka dhigay inay noqoto ila waaba nakire eh waa istifhaam bay daba dhacdayoo qaacidadan tidhaahda nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum waxa la mid ah nakira fii siyaaqi اlistifhaam tufiidu alcumuum nakira fii siyaaqi اlistifhaam tufiidu alcumuum waa cumuum haddaba a ilaahun maxaad ku macnayn aayaddaa a ma ilaah baa ha odhan waa inaad tidhaa a ma wax ereyga wax ah waa inaad ku dartaa ilan cumuum baan meesha ka dhadhansanaynaaye ailaahun ma wax ilaah ah ayaa maca allaah allah miciise ah wala cabdun adoon addoonka oo mu'minun mu'min ilaahay rumaysan ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrig ilaahay ka u shariig yeelay mubtadihi waa wala cabdun waana nakiro nakiradaa maxaa musawiq u ah dhicidda ay dhacday mubtadenimada waa khaas labada hore caan bay ahaayeen saw ma aha nakiradani waa khaas oo sifa waa la sifeeyey wala cabdun mu'minun mu'minun baa lagu sifeeyey haddaba sifadu takhsiis bay samaysaa takhsiiskaasaa kolkaa suurtagal ka dhigay inuu inuu mubtadahaasi uu nakiro noqdo ama inay nakiradaasi mubtade noqoto wa khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allaahu ilaahay idinku waajibiyey shanta salaadood ee ilaahay inagu waajibiyey ayuu xadiidkan rasuulku inoogu sheegayaa sala allahu calayhi wasalam khamsu salawaatin katabahunna allah haddaba ereyga khamsa waana nakiro waana mubtade nakiradu mubtade ma noqon jirin hadday bilaa musawiq tahay maxaa musawiq u ah hadda ereygaa khamsuda ah idaafaynta la idaafeeyey ee salawaat inta loo idaafeeyey musawiqeegii wakaa sharaxa alaslu waxa asal ah fi lmubtada'i mubtadaha waxa asal u ah an yakuuna macrifatan inuu macrifo yahay wax la garanayo laa nakirata nakirase inuuna noqonin lianna nakirata nakiradii majhuulatun waa wax majhuulo ah oo jahli lagaga jiro haaliban sida haalibka ah nakiradu waa majhuulo waalxukmu xukun cala almajhuuli shay majhuulo la saaraa laa yufiidu waxba ma faa'iideeyo wayajuusu waxa kaloo bannaan an yakuuna inuu yahay nakirata nakiro in kaana hadduu yahay mubtaduhu caaman caam ow amase khaasan khaas caam iyo khaas waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen musawiqaadda ibtidaha mubtadaha nakiradaa baanu baadhnayoo dhowr iyo soddon baanu ka dhignay bay yidhahdeen dhowr iyo soddon sheekheenani wuxuu yidhi iyo culimo badaniba waxay yidhaahdeen dhowr iyo soddonka eh, musawiq waxay isku soo ururinayaa ama ay iskugu soo ururayaan cumuum iyo khusuus cumuum iyo khusuus labadaa qodob bay iskugu soo ururayaan wayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo mubtaduhu nakirata nakira inuu noqdo in kaana hadduu yahay caaman lafdi caam ah ow amase khaasan lafdi khaas ah fal awalu ka hore ka qowlika waa qowlkaaga oo kale maa rajulun wax nin ihi fi daari daarta kuma sugna a tidhi wa ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi a ilaahun ma wax ilaaha ayaa maca allaah allaah miciisa ahaaday falmubtada'u mubtaduhu fiihimaa labadaa dhexdooda caamun caam weeyi waa liwuquucihi dhiciddiisa fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisii uu dhex dhacay iyo walistifaami istifaam waani ka labaad waa khusuuskii ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi walaa cabdun adoon addoonka oo mu'minun rumeeyey wixii rumeeye la yidhi ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid shariig yeelay la cabdun waa mubtada waana nakiro waxaa musawiq u ah sifaynta lagu sifeeyey mu'minka wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyi nebigu uu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allaahu ilaahay ku waajibiyey fil yowmi maalintii iyo waleylati habeenka dhexdooda ereygaa khamsu haddaba waa mubtade waana nakiro musawiqiisu waa idaafaynta salawaad loo idaafeeyey khusuus buu labadanba faa'iidaystay falmubtada'u mubtaduhu fiihimaa labadan dhexdooda khaasun waa khaas likownihii buu khaas u yahay ahaantiisa mawsuufan la sifeeye uu yahay fi laayati aayadda dhexdeeda wa mudaafan la idaafeeye uu yahay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waqad dakara waxay sheegeen bacdu nuxaati nuxaadda qaarkood litaswiiqi libtidaa'i ibtidaha suurtagal waxaa ka dhigaya binakirati nakiro loo ibtidaysto suwaran suwooyin bay sheegeen wa anhaaha wuxuuba gaadhsiiyey bacdulmuta'akhiriin muta'akhiriinta qaarkood ilaa nayifin wa alaaiina mawdican dhowr iyo soddon meelood ayay gaadhsiiyeen wadakara bacduhum qaarkood baa sheegay annahaa iyadu kulluhaa gebi ahaan tarjicu inay u noqoni annahaa iyadu kullahaa gebi ahaan tarjicu inay u noqoni lilkhusuusi khusuus iyo walcumuumi cumuum ee falyuta'amal ha laga fikiro daalika arrinkaa ah. waxba yaan laysku daalin cumuum iyo khusuus la qaatay buu ku yidhi falyuta'amal daalika halkaa waxaan kaga baxnay matni iyo sharax wada socda ayaan halkaa kaga baxnay qadiyadda uu sheekhu ka hadlayay haddaba halkaa ogaada waa xukun axkaamta mubtadaha ah mubtaduhu nakiro ma noqdaa weeyi haa nakiro wuu noqdaa markuu musawiq sito musawiqiisana maxaan ku soo ururinay cumuum iyo khusuus baan ku soo ururinay walkhabaru khabarkii wuu dhacayaa jumlatan jumlo isagoo ah jumlada oo lahaa uu u sugnaaday raabidun raabid uu u sugnaaday ka zaydun ninka zayda abuuhu aabbihii ayaa qaa'imun taaganba weeye walibaasu taqwaa alla ka baqa hugiisa daalika kaa ayaa khayrun khayr badanba weeye alxaaqatu qiyaamada maa maxay ayay alxaaqatu qiyaamadu ahaatay wa zaydun zayd nicma wanaagsanaa alrajulu nin oo dhani wanaagsanaa ilay zayd baa ka mid ahe ilaa fii naxwi qul waxaad tidhaahdaa huwa sha'nigu allaahu axad ilaahay kelinimadiisa weeyaan halka sheekhu wuxuu inagala hadlayaa khabarku horta muxuu noqdaa asal ahaan khabarku wuxuu noqdaa mar mufrad buu noqdaa oo mufradka sideed qaybood baa looga jeedaa sideed kutubteennii horaan soo dhiganay khabarku mar waa mufrad oo waa sideed qaybood ruuxulcraabka oo kale aynu ku soo marnay sideedda qaybood ee mufradka uu khabarku noqonayaba marna khabarku waa kayrulmufrad hadduu khabarku kayrulmufrad yahay wuxuu u qaybsamaa jumlo iyo jaar iyo majruur iyo daraf jaariya majruurkiiyo darafka inoo dhig shibhuljumlaha inoo dhig jumladuu soo qaado jumladu waxay u qaybsantaa ismiyo iyo ficliyo haddaba jumlada khabarka dhacaysa hadday jumla khabar noqoto iyadoo ismiye ah ama iyadoo ficliye ah waxa lagama maarmaana raabid wax la yidhaah raabid ilaa an yakuuna almubtada'u ilaa an yakuuna alkhabaru nafsa almubtada'i fi lmacnaa inuu khabarkuba yahay isla mubtadaha uun in la macnihiisii mubtadiya khabarku inay isku macno yihiin mooyaane markaa raabid looma baahna raabid looma baahna hadday mubtadaha iyo khabarku ay isku macno yihiin raabid looma baahna raabidka haddaba culimmadu ay sheegaan ee luqadda marka la baadhay la helay afar arrimood mid ahaan weeyi damiirku raabid wuu noqdaa damiir jumladan dambe ee khabarka dhacaysaa asalkeegu inay mustaqil ahaatay madax bannaanaatay ahayd laakiin marka mubtadaa hore ha ku xidhnaata la yidhaah dee shay si ayna ajnebi u kala noqonin shay isku xidho ah waa in loo sameeyo damiir buu noqonaya zaydun abuuhu qaa'imun haddaba zaydun waa mubtade abuhuna waa mubtade labaad qaa'imunna mubtadaha labaad buu khabar u yahay mubtadaha labaad iyo khabarkiisaoo wada socda abuhu qaa'imun oo wada socota ayaa khabaru ah zaydka hore haddaba laba jumlo ayaa halkaa wada yaalla zaydun abuhu qaa'imun laba jumlo jumlo suqro la yidhaah iyo jumlo kubro la yidhaah labada jumlo maxaa la yidhahdaa baynu nidhi waa jumlo suqro'a ah iyo jumlo ah suqradu inta khabarka noqoto ayaa suqro loo yaqaanaa kubradana mubtadaha khabarkiisu uu jumlada yahay ayaa kubro la yidhaahdaa zaydka hore haddaba jumladiisu waa kubro abuuhu qaa'imuntuna waa suqro laba jumlo ayaa meesha wada yaal raabidkiina waa maxay zaydun abuhu qaa'imun markaan idhaa waa damir oo aaway ah damiirku mubtadaha labaad buu ku jiraa zaydun abuuhu abuhu damiirkaasi wuxuu waafaqayaa mubtadaha hore hadduu nin yahay zaydun hadda waa nin damiir nin ah hadduu gabadh yahay damiir gabadha ah. hadduu laba yahay damiir labaah hadduu jamac yahay damiir jamaca ah. halkaas damiirkaasi waa inu haddaan iminka zaydkaa faadimo ku bedelo maxaan odhan faadimatu ma abuhu baan odhan waa inaan faadima dhadig bay noqotay ee damiirkii dhadig uu noqdaa maxaan faadimatu abuuhaa qaaimun qaa'imatun ma aha dee iyadu ma taagna aabeed baa taagan qaa'imun faatimatu abuuhaa qaa'imun baad odhanaysaa waxaa laga yaabaa mararka qaar raabitku inuu noqdo ismu ishaare sida aayadda qur'aanka ah walibaasu taqwaa daalika khayrun oo kale walibaasu taqwaa daalika khayrun ereyga libaas waa mubtadihii koobaad waana mudaaf ataqwaana waa mudaafun ilayhi daalika waa mubtade labaad khayrunna mubtadaha labaad buu khabar u yahay daalika khayrun oo wada socoto oo jumla ismiya ah ayaa khabar u noqonaysa libaaskii hore haddaba daalika khayrun waa suqro wa libaasuduna waa kubro jumlo suqro iyo kubro ah ayaa meesha wada jooga sidaynu arkayno raabidkii waa ayo haddaba aayaddaa qur'aanka ah raabidkii isku xidhihii waa ayo waa ismu ishaaraha daalika ah wa libaasu taqwaa libaaska allakabaqa ah ama huga allakabaqa iyo taqwadu ay samayso daalika kaa ayaa khayrun khayr badan haddaad si kaste u xaragooto nin qaawanunbaa tahay haddii alla ka baqu uu kaa maqan yahay haddaad ilaahay ku xidhan tahay ood ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqayso maryahaagu haba jeexjeexnaadaane qof iska qurux badan oo dhalaalayuunbaa tahay wa libaasu taqwaa daalika khayr raabidkii waa ismishaaraha alxaaqatu qiyaamadii maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu tahay halkan haddaba mubtadihii waa alxaaqa maadaasina waa mubtade labaad alxaaqatuda kalena waa khabarkii mubtadaha labaad malxaaqatu oo mubtadiya khabar ah ayaa fii maxalli rafcin waa alxaaqada hore jumlada suqradihi waa malxaaqa jumlada kubradihina waa alxaaqatuda hore ee mubtadaha iyo khabarkiisa la dhalaalin doono ayaa jumla kubra la odhanayaa haddaba alxaaqatu malxaaqa raabid ba loo baahnaayo raabidkiina waa icaadatu lmubtada'i mubtadaha ayaa la soo celceliyey naftiisii alxaaqatu waa mubtada oo mar labaad baa la soo celiyo malxaaqa baa la yidhi kol haddii mubtadaha la soo celiyo soo celinta mubtadaha la soo celiyey baa raabit ah wa zaydun ninka zayda nicma wanaagsanayey arrajulu nin oo dhani wanaagsana zayd alla nin oo dhani wanaagsana rag oo dhan maxaan u ammaanaynaa sababta aan rag oo dhan u ammaanaynaa waa zayd baa ka mid a haddaba zayd laba jeer baan ammaanay mar isagii baan gaar u magacaabay oo zaydun baan idhi marna nin oo dhan baan ammaanay oo raggaasu ku dhex jiraa haddaba markaan idhaa nicmo rajulu arrajulu ashaa arrajulu ku jirtaa waa jinsiyo jinsiyadaana zayd baa xataa iska soo hosgeli karo waa cumuum kol haddii meeshii cumuum ay noqotay cumuumkuna sidiisa raabit buu u yahay zaydun waa mubtade nicma waa ficil maadi oo jaamida arrajuluna waa faacilkii ficilka jaamidka ah nicmo rajulu oo ficil iyo faacil ah waxaa loo yaqaan jumla suqra oo khabar weeye waxay khabar u tahay zaydka hore zaydka hore jumladiisana kubraa la yidhaah raabidkiina waxa weeye cumuumka alrajulu asheedu ay wadato cumuumkaa weeyaan raabidkii hadda afar raabid bayn culima sheegnay midi waa damiir zaydun abuuhu qaa'imun midi waa ismu ishaare walibaasu taqwaa daalika khayrun midi waa icaadatu lmubtada binafsi alxaaqatu malxaaqa midina waa cumuumka wazaydun nicmo rajulu cumuumka afartaba raabit ayaa mubtadaha culima loo baahan yahay ilaa fii naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kale raabid uma baahna aayaddani raabid uma baahna qul waxaad tidhaa nebi maxamedow huwa sha'niguba allaahu axad ilaahay kelinimadiisa weeyi haddaan huwadaa damiiru sha'ni ka dhigo allaahuna mubtade labaad baan ka dhigayaa axadun taasna waxaan ka dhigayaa khabarkii mubtadaha labaad allaahu axad oo mubtadiya khabar isku ah ayaa jumlo suqra'a ah, ah waxayna khabar u dhaceen huwada hore raabidmee marka lagu yidhaah waxaad odhanaysaa laa taxtaaj ilaa raabitin lianna aljumlata nafsu lmubtada'i fi lmacnaa ilayn huwadani waa sha'ni damiiru sha'nigu yuu u noqdaa dee ereyga ka dambeeya hadalka ka dambeeya allaahu axad buu u noqonayaa haddaba allaahu axad damiirka iyo halkuu u noqdaa waaba isku midba haddaan zaydun huwa idhaa zaydka iyo huwadu maxay kala yihiin zaydka iyo huwadu hadday isku noqon waa isku midba wey haddaba huwada haddaan damiiru shani ka dhigno allahu axad buuna damiiru shanigu u noqonaya anidhaa dee waaba damiirka iyo halkuu u noqonayo waaba isku midba raabit uma baahna markaa waxaa jira wejiyo kale oo huwadaa mararka qaar ilaahay baa loo celiyaa haddaad tidhaa huwa ilaahay allah nebi maxamed baa ay weydiiyeen rabbigii rabbigaa waa maxay bay yidhaahdeen markaasuu yidhi huwa allah huwadaasi mubtaday noqoni haddaan allah u celino allahduna khabar bay u noqoni axaduntuna khabar labaad ama bedel bay icraabnaani kolkaa waa wej kale oo jumladu waaba jumlo maxaanku idhaha aan suqri iyo kubro toona ahayne walaada jumladii la odhan jiray ah walkhabaru waa faacil ereygan walkhabaru wayaqacu baa meesha loo qadaraya wayaqacu lkhabaru khabarkii wuu dhici jumlatan isagoo jumlo ah jumlada oo lahaa uu u sugnaaday raabidun raabid ka qowlika oo kaleba weeyi zaydun zayd abuuhu aabbihii qaa'imun wuu taagan yahay wa libaasu taqwaa alla ka baqa libaaskeega daalika kaa ayaa khayrun khayr badan alxaaqatu qiyaamada maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu ahaatay wa zaydun zayd nicma wanaagsanaa arrajulu nin oo dhaniba ilaa fii naxwi qul waxaad tidhaahdaa huwa shanigu allahu axad weeye saa mooyaad kaaman raabid u baahnayn bal hadda sharaxa aan raabidka khabarka kaga hadalay aynu yaro eegno sheekhu siduu usoo dhigo ey wayaqacu lkhabaru hadda ey wayaqacu lkhabaru buu yidhi eydaasi waa xarfu tafsiir muxuu hadda macnaynaya ey wayaqacu lkhabaru hadal weyn buu sheegay ma kuu muuqdaa hadalka weynuu sheegay waxa weeye matnigu wuxuu yidhi walkhabaru jumlatan inay faacil tahay buu caddeeyey muxuu yidhi walkhabarudu inay faacil tahay markuu hadda caddaynayey ey wayaqacu alkhabaru alkhabarudii waxaa ka xadfan maxay markaa yaqacu ey wayaqacu lkhabaru khabarkii ayaa dhacaya jumlatan isagoo jumlo ah jumlada oo murtabidatan ku xidhan bilmubtada'i mubtadaha ku xidhan biraabidin raabid ugu xidhan raabidka oo min rawaabida rawaabid ka tirsan arbacatin afara afar raabid mid ahaan raabidku waa isku xidhe axaduhaa midkood addamiiru waa damiirka ka damiirka loo yaqaan wa huwa alaslu isaga ayaa asala fi rabdi rabdiga ayuuna asal u yahay ka qawlika oo kaleba weeye zaydu ninka zayda abuuhu aabbihii qaa'imun wuu taagan yahay haddaba fa zaydun waa mubtada'un awalu mubtadihii koobaad wa abuuhuna waa mubtada'un haanin mubtadihii labaad walhaau ha'duna mudaafun ilayhi waa mudaafun ilayhi waqaa'imuna khabarulmubtada'i thaani mubtadaha labaad khabarkiisii weeyi walmubtada'u thaanii mubtadaha labaad iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarulmubtada'i lawal mubtadaha koobaad khabarkiisii weeyi waraabitu raabidka baynahumaa labadaa u dhaxeeya addamiiru waa damiir raabidkuna waa damiirkaa athaani mas'alada labaad alishaaratu waa ismu ishaaraha ismu ishaaruhu raabit buu noqdaa sida aayaddan qur'aanka oo kale ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kale weeyi wa libaasu taqwaa alla ka baqa libaaskeega iyo hugiisa daalika kaas ayaa khayrun khayr badan oo kan adduunka lagu xidhanayo ama xaaraanta ka samaysan ka khayr badan haddaba waxaynu doonaynaa wa libaasu taqwa ereygaa libaas waa mubtade waana mudaaf ataqwaana waa mudaafun ilayhi daalika waa mubtade labaad mubtadaha labaad ee daalika ah khabarkiisu waa khayrun daalika khayrun oo jumla ismiya oo suqro ah jumladaa haddaba suqrada ah ayaa fii maxalli rafcin ah oo libaaska hore u ah sidaynu arkayno khabar fa libaasun mubtada'un waa mubtade wa taqwaa kelmadda ataqwaa ihina mudaafun ilayhi weeyi wadaalikana mubtada'un haanin waa mubtade labaad wa khayrunna waa khabarulmubtada'i haani mubtade haaniga khabarkiisii walmubtadau haani mubtade haaniga iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarulmubtada'i alawal mubtade awalka ayay khabar u yihiin waraabidu isku xidhaha baynahumaa dhexdooda isku xidhayaana alishaaratu waa ishaarada ismu ishaaraha weeye athaaliu mas'alada saddexaad icaadatu lmubtada'i mubtadaha oo la soo celiyo weeyaan bilafdihi lafdigiisa la soo celiyo mubtadihi baa lafdigiisii la soo sida alxaaqatu qiyaamadii maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu tahay waa litaxwiil alxaaqatada hore waa mubtade maada aan arkaynaa waa mubtade labaad alxaaqatuda dambana waa khabarkii mubtadaha labaad jumlada malxaaqatu ah ee mubtadaha iyo khabarka ka kooban waa fii maxalli rafcin oo alxaaqatudii hore ayay khabar u tahay raabidkiina waa icaadatu lmubtada'i mubtadaha la soo celiyey mubtadaha waxaa la soo celceliyaa meelaha maqaamka maqaamu tahwiilka la yidhaah ee dhibaatada iyo culaysku ay ku jiraan meelaha ayaa la soo celceliyaa alxaaqatu malxaaqa culimada qaarkood malxaaqatu icraabkaa aan siinay icraab aan ahayn ayay siiyaan oo maaday khabar soo qadimay ka dhigaan alxaaqatudana mubtade ta'akhuray waa jumlada suqrada ah ayaa icraabkayga saa laysku daba marin karaa falxaaqatu kelmadda alxaaqatu ihi mubtada'un awalu waa mubtadihii koobaad wa ma lafdiga maa ihi mubtadaun haani waa mubtadihii labaad walxaaqatu lafdiga alxaaqatu ihina khabarulmubtada'i haani mubtadaha labaad khabarkiisii weeye walmubtada'u haanii mubtadaha labaad iyo wa khabaruhu khabarkiisuba khabarulmubtada'i alawal mubtadaha koobaad khabarkiisii weeyaan waalraabitu baynahumaa isku xidhuhuna icaadatu lmubtada'i waa mubtadaha la soo celceliyey bilafdihi lafdigiisii alraabicu ka afraad alcumuumu waa cumuumka cumuumku isaguna raabid buu noqdaa naxwu zaydu ninka zayda nicma wanaagsanayay alrajulu nin wax la yidhahay oo dhani fa zaydun waa mubtada'un wa nicmo rajuluna waa jumla ficiliya jumle ficiliye ah khabaruhu oo khabar u ah waraabitu raabidka baynahumaa u dhaxeeyaana alcumuumu waa cumuumka wadaalika cumuumkaasina lianna alasha fi rajuli rajul ku jirtaa lilcumuumi bay u sugan tahay cumuum wa zaydunna fardun waa fardi iyo mid min afraadihi afraaddiisa ka tirsan fadakhala fi lcumuum cumuumkiibuu soo galay fa xasala waxaa halkaa xasilay alrabdu isku xidhkiibaa xasilay wa haadaa kan kulluhu gebi ahaan idaa lam takun iljumla waa markayna jumladu ahayn nafsalmubtada'i mubtadaha naftii filmacnaa xagga macnaha fa in kaanad hadday noqoto kadaalika kaasoo kale hadday noqoto lam yuxtaj loo baahnaan maayo ilaa raabidin raabid iyo isku xidho loo baahnaan maayo ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye qul waxaad tidhaha nebi maxamedow huwa sha'niguba waxa weeye allaahu axad ilaahay kelinimadiisa alikhlaas fa huwa mubtada'un waa mubtade welibana awalin la raaciyaa fiican wallaahu axadna mubtada'un wakhabaru waa mubtadiya khabarkiisii waljumlatu jumladuna waa khabaru lmubtada'i alawal mubtadaha koobaad khabarkiisii wa hiya murtabidatun bihi way ku xidhan tahay li'annahaa iyadu nafsuhu waaba mubtadaha naftii filmacnaa xagga macnaha لأنه هو لفظ هو إيه بمعنى شأن شأن معنيه بستا والجملة جملتنا هي إيض نفس الشأن وبشأن نفتيسي وكقوله عليه الصلاة والسلام نبي قول كيس أو كلبوي أفضل ما كيك وقيم بضن قلته أنك أنكو هدلو قلته أنا را أنا أنك إيو النبيون النبيينتي من قبل إيقه الرئيي لا إله إلا الله وي أنك إيو النبيدي إيقه الرئيي هذا الكوقو قيمها بضن أنكو هدلو waa laa ilaaha ila allah weeye ereygaa afdalu waa mubtade khabarkiisuna waa jumladaa laa ilaaha illa allah ah jumladaasi raabid ma sidata sida inoo muuqata sababtii ay raabidka uga maarantayna waxa weeye liannahaa nafsulmubtada'i fi lmacnaa afdalkanayba tahay laftiisii waayo afdalkani waa ismu tafdiil waana mudaaf afdalkani markuu ismu tafdiil mudaafa noqday waxaa loo idaafay afdalu maa qultu maadaasi waa masderiyo qultudabay masder ka dhalaalinaysaa wuxuu noqonayaa afdalulqawli haddaba afdalkan qaacidaa tidhaahda ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi ismu tafdiilku kolba waxa loo idaafeeyo in yaroo ka mida buu noqonayaa qowlkiibuu afdalkii haddaba kusoo biiray isagoo mubtada buu qowlkii ku soo biiray qowlkaa masderkii ihina maquul baa looga jeedaa afdalulmaquuli laa ilaaha ila allah haddaba mayna maquulka laftiisii ahayn wixii lagu hadlayey ee maquulka ahaa laftiisiiba weeye halkaa ayaynu kaga baxnay sheekhu marka la eego matnigaa iyo marka la eego sharaxa uu israaciyey qadiyaddu ka hadlayey maxay ahayd wuxuu ka hadlayey raabidka uu khabarku qaato haddaba raabidka uu khabarku qaato waxaynu ka aamusnay khabarka mufradka ah ee mushtaqa ah iyo khabarka mufradka ah ee jaamidka ah labadaa qodob boo sheekhu kama hadal khabarka jumlada ah oo quru ka hadlay kolka inaguna waxba labadaa kale uu ka aamusay waynu ka aamusi mufradka mushtaqaa iyo mufradka jaamidkaa aynu ka aamusno keliya intuu ka hadlay aynu ka hadalno wa darfan wa yaqacu alkhabaru darfan bay ka dhigan tahay wa yaqacu wuu dhacayaa alkhabaru khabarkiibaa dhacaya darfan daraf isagoo ah darafka oo mansuuban la nasbiyey daraf mansuub ah ayuu khabarku iska noqon karaa ama darafkaasi ha ahaado darfulmakaan ama darafkaasi ha ahaado darfu zamaan haddaba sheekeenu mansuub buu ku qeydaye marfuucii wuu ka aamusay sababta uu marfuuca uga aamusay wax kale ma aha wuu hadal badan yahay marfuucu wuxuu yidhi inuu ka gaabsaduu doonayaa kitaabku waa mukhtasar la soco waa mukhtasaroo kutubta waaweyn ayuu ku leeyahay alfiyada oo iyada lafteeduba mukhtasar ah alfiyada lafteeda iyada lafteeda khulaasa loo yaqaana alfiyada waa mukhtasar kolka kuwa waaweyn ka doono ayuu ku leeyahay wayaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacayaa darfan daraf isagoo ah ayuu dhacayaa darafka oo mansuuban la nasbinayo naxw warakbu kiiyo rakbigi iyo safarkii asfalo minkum ay idinka hooseeyaan alrakbu waa mubtade asfalona waa dabar daraf mansuuba oo khabar dhacay xaqiiqada markii dib loogu noqday waxaa la ogaaday ereygan asfalo ihi inuuna khabarka laftiisii ahayne wuxuu ku tacalluqayaa inuu khabar yahay wajaaran wa majruuran jaar iyo majruur buu noqonayaa jaar iyo majruur baa khabara khabarku waa fi dee jaar iyo majruurka fii maxalli rafcin baa la odhanaya waxaa la ogaaday mas'aladan lafteedu waa tasaamuxe xaqiiq ahaan waa majruurka un waxa khabarka ihi ilan haddii la yidhaha jaar iyo majruur baa fii maxalli rafcina waxaa ka dhalanaya khabarkao xarafkaoo maxal yeesha xarafka oo maxal yeesha xarafku isagoo keligii iyana maxal ma leh isagoo shay kale la socdana maxal ma haddaad tidha aljaaru walmajruur fii maxalli rafcin khabaru lmubtade dee jaarkani waa xaraf majruurkuna waa ismigii uu jarayey waxa ka dhalanaya xarafkii jaar oo maxal yeeshay taana lama ogola ahlu taxqiiqu way diideen laakiin tasaamux baa la yidhahdo kutubta aad baad ugu arkaysid aljaaru walmajruuru fii maxalli rafcin ama fii maxalli nasbin ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa alxamdu waa mubtade lilaahi jaar iyo majruurka ah ayaa fii maxalli rafcin khabaru lmubtade ah ama kuu ku tacalluqayo ayaa khabar ah isna wuu ku tacalluqaya wa tacalluquhumaa tacalluqooguna humaadaasi maaha jaar iyo majruurka waa jaar iyo majruurka iyo darafka jaar iyo majruurku waaxid bay isla yihiin damiirkaa labada ku dhacaya waa darafka iyo jaar iyo majruurka wada socda wa tacalluquhumaa waxay ku tacalluqayaana bimustaqirin waa mustaqir mustaqir waa ismi waa khabarkaa mufrad markaa noqonaya mufrad mushtaqa buu noqonaya aw istaqara ama istaqara ayay ku tacalluqayaan khabarku jumlo ficliye ah buu noqonayaa raabidkii u baahan maxduufaynikiiyoo la xadfay ama khabarku wuxuu ku tacalluq jaariya majruurkii darafku mustaqir bay ku tacalluqaandhe ama istaqara masaladaa culimmadu way isku khilaafeen maxamed ibnu maaligba matnigiisa uu ku caddeeyey naawiina macnaa kaa'inin buu yidhi kaa'inina mufrad buu uga jeedaa istaqarana ficil buu uga jeedaa kaa doonta markaa dheh wayaqacu lkhabaru khabarkii wuu dhici darfan daraf isagoo ah ayuu dhici darafka oo mansuuban la nasbinayo naxwa rakbuku iyo safarku asfalo minku meel idinka hooseeya ay ku sugan yihiin wa jaaran wa majruuran isagoo jaar iyo majruuro ayuu dhici naxw alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa wa tacalluquhumaa waxa ay ku tacalluqayaanna bimustaqirin waa mustaqir aw istaqara ama waa istaqara maxduufayni la xadfay ey wayaqacu sharaxa bal haddaan eegno ey wayaqacu lkhabaru khabarkiibaa dhacaya darfan daraf isagoo ah ayuu dhici darafka oo mansuuban la nasbinayo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi warakbu asfala minkum ilaahay uu yidhi wa jaaran wa jaar iyo majruur isagoo ah ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay uu yidhi wahumaa labadooduba xiina idin markaa mutacalliqaani waxay ku tacalluqayaan bimaxduufin mid la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay taqdiiruhu soo qadaridiisuna mustaqirun weeye aw istaqara walawalu ka hore ee mustaqir eh ikhtiyaaru jumhuuri lbasriyiin basriyiinta jumhuurtoodu say doorteen weeye وحجتهم وحي دليشدين أن المحذوف كالحذفي هو الخبر وخبر في الحقيقة حقيقة والأصل وحا أصل نؤة في الخبر خبرك أن يكون إنو يحي اسما مفردا اسم مفردا وثاني كاللباد اختيار الأخفش أخفش با دورتي والفارسي فارسي با دورتي والزمخشري زمخشري با دورتي وحجتهم وحي دليشدين أن المحذوف كالحذفا أن المحذوف كالحذفي caamilu waa shaqeeye annasba nasbo ayuuna shaqaynayaa uu ugu camal falayaa fii lafdi darfi lafdiga darafkuuna ku camal falayaa wa maxaliljaari waalmajruur iyo jaar iyo majruurka maxalkiisa waalaslu waxaa asal u ah filcaamili caamilka waxa asal u ah an yakuuna inuu yahay ficlan ficil inuu yahay halkaana culimo kelmaddaa khabarku uu daraf iyo jaar iyo majruur noqonayo ayuu kaga baxay waxaa haddaba halkan uu inagu baraarujinayaa mubtaduhu wuxuu u qaybsamaa jawhar iyo carab ereygan jawhar iyo caraba nimanka falsafadda ayaa isticmaala jawharka waxaa loo yaqaanaa alfaraaq almawhuum waxa ay yidhaahdiin wixii meel ka qabsada alfaraaq almawhuum waxa weeye hadda masaajidkeennan intaa xaggan sare haddaan eegna sakfigan sare inuu bannaan yahay se uma moodayno wuu buuxaa bay qabaan cirki iyo dhulka inta udhaxaysa meel dhiman male bay leeyihiin waxaana buuxiyey waa hawo hawaa buuxisay oo miyaadan arag marka gaadhiga xoog loo eryayo inuu gaadhigu dabayl badan uu keeno wuxuu kala dilaacinayaa dabayshii meesha buuxisay ayuu jiidhaya ayuu kala dilaacinayaa kolka waxay ku leeyihiin haddaad tidhaa oo halkan bannaanan arkayo haddaan istaago sawta ii bannaan waxay ku leeyihin waxaad ka soo qaadaa tusaale ku dhadhow ceel buuxa haddaad isdul taagto oo biyuhu ay afka marayaan oo xabad dhagaxa aad qaaddo ma ku ridi kartaa dhagaxaa ha oo wuu buuxayee sidee buu dhagaxu u gelayaa dee isagaa meel banaysanaya haddaba inagu wixii carad ah inagaa meel ka banaysanayna halkan waa hawo waxaan la arkay in buuxiyo oo hawoah dee oksijiinkan aan qaadanaynaba wey meeshan hawaa ku jirta waa alfaraaq almawhuum haddaba faraaq almawhuum wixii boos ku leh jawhar bay falsafadu yidhaahdeen alfaraaq almawhuum waxaan boos ku lahaynna carad baa loo yaqaanaa mubtaduhu carad iyo jawhar buu noqdaa labada ayuu noqdaa mar muxamedun baan mubtade ka dhigi lain muxamedku waa qofka halkaa istaagi karaye marna alqiyaam baa ama asiyaam ama asoon baan odhanun mubtade ka dhigi ilin soonku waa carade khabarkii darafka ahaana daraf zamaaniyo wuxuu noqonayaa daraf makaan labadaa ah. laba laba ku dhufo haddaba laba laba marka lagu dhuftay afar baa kuu soo baxaya culimo saddex baa la ogol yahay xabadna lama ogola inaan darafka daraf ka dhigno maxaanku idhaha daraf zamaan mubtadahana aynu jawhar ka dhigno lama ogolo oo af carabiga laguma arag laakiin mubtadu hadduu hadduu khabarku yahay daraf makaan mubtadihiisu jawharna wuu noqon carabna wuu noqon hadduu darafku yahay daraf zamaan mubtadihiisu caraduunbuu noqon sidaa saddexdaasaa la ogol yahay mas'aladaasuu doonayaa inuu ka hadlo walaa yukhbaru khabar lagama dhigo bizamaani darfu zamaan khabar lagama dhigo canidaati daata khabar loogama dhigo daatadaasina hadda waa jawharkii walaylata alhilaalu kelmadda carab baa laga maqlay الليلة عاوضا أي الهلال بشي بلطي الليلة الهلال كلمة محالة حلين إلا المبتدي والهلال هو جوهر وباص بوقف صنيا خبر كنا الليلة هو ذرف الزمان سو كان خبر هي مبتدى ليس كقدقي والليلة الهلال كلمة الليلة الهلال آه متأول ولا أول يا أبوك يري كلمة ولا أول يو هلال كعيار رؤية لقه الرئيسيني وعلى يا الليلة رؤية الهلال كل كان مبتديه جوهر ما هي عرض بو نقنيا carad ilay ru'yadu waa aragti oo boos ma qabsatee yanqasimu wuxuu u qaybsami sharaxa adarfu darafkii wuxuu u qaybsami ilaa zamaaniyin mid zamaniya iyo wa makaaniyin mid makaaniya labadaas u qaybsami walmubtada'u mubtaduhuna wuxuu u qaybsami ilaa jawharin mid jawhar ah oo boos qabsanaya ka zaydin wa camrin oo kaleba weeyi wa caradin iyo mid carada oo bilaa boosa ah. kalqiyaami waalqucuud taagnid iyo fadhigoo kaleba weeyi fain kaana darfu darafku hadduu yahay makaaniyan makaani hadduu yahay saxa waxaa asaxaya alikhbaaru in khabar looga dhigo bihi isaga can iljawhari jawharka iyo walcaradi darafku hadduu makaanba yahay mubtaduhu ama jawhar ha noqdo ama carad ha noqdo labadiisaasiba waa sax taquulu waxaad odhan zaydun zayd amaamaka hortaaduu ku sugan yahay amaamaka waa daraf makaan mubtadihiina waa zayd oo waa jawhar walkhayru khayrkuna amaamaka uu kaa horeeya ama amakadu waa khabar waana daraf makaan alkhayrna waa mubtadihii oo carad ah labadaa mas'alo waa markuu khabarku yahay jawhar markuu yahay darfulmakaan wain kaana hadduu yahay khabarku zamaaniya darfulzamaan saxa waxa ansaxaya alikhbaaru bihi in khabar looga dhigo can ilcardi jawharka caradka uun duunaljawhari jawharkase looga dhigi maayo taquulu waxaad odhan asawmu soonkii alyowma waa maanta alyowma waa maanta walaa yajuusu mase banaana inaan idhaa zaydun zayd alyowma maanta saasi ma banaana oo zayd ile waa jawhar carab maahee fa in wujida haddaba haddii la helo fii kalaamihim hadalkooga haddii laga helo maa haddii la helo shay daahiruhu muuqaalkiisu daalika saasoo kale uu yahay oo mubtade jawhara oo khabarkiisii daraf zamaan yahay haddii sidaasoo kale la arko wajaba waxa waajibaya ta'wiiluhu in la awilo ayaa waajibaya ka qowlihim qowlkoogoo kaleba weeye alleylata alhilaalu ay ku qowleen alleylata waa darfu zamaan alhilaaluna waa mubtade jawhar ah mayagaa khabar isku noqon jiray haddaba labadaasi fa kani calaa xadfi mudaaf baa lagu awili mudaaf baa ka xadfan wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye alleylata caawadan ayay ahaatay tuluuculhilaali bisha dhalashadeedu caawun bay bishii dhalatay mubtadihii iyo khabarkii waad aragtaa hadda mubtaduhu duluuc buu isku bedelay duluucu carad buu noqday jawhar ma aha alleylataduna waa darfu zamaankii in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala alaa waclam